an yakuuna waa inuu noqdo bidariiqi talqiini meerin dariiqeed iyo wa talaqi qaadasho canil asaatiidi ustaadyaalka laga qaato asal sidaasaa cilmu dalbida waa asal wuxuu leeyahay ardaga fanniga markuu mabaadi'diisa akhristo uu qawaacidkiisa iyo istilaaxaadkiisa barto masaa'ilkiisana wax badan uu ka ogaado hadhow kutubta waaweyn oo fannigaasa wuu daalaco kara waana ka faa'iidaysan kara iyadoon loo akhrin oo macnaheedu maan haddii la wira culummada ka qaado cilmiga weligaa mas'alo aan kuu sheegin inaadan kitaab ka faaiidayn sax ma saas maa laakiin waxay tahay fanni walba waa in culummo aad ka qaadato oo aas-aaskii fannigaas qawaacidkiisii dawaadiddiisii isdilaaxaadkiisii aad qaadato aad haddana qaadato mutuunta iyo mukhtasaraadka kitaabka fannigaas kutubta mukhtasaraadkiisa aad ka qaadato marka aad masaa'il badan oo fannigii leeyahay barato qawaacidkiisii iyo dawaabidiisii iyo istilaaxaadkiisii barato kutubta waaweyn mudawalaadka fanigaasu leeyahay waa daalaca karta waana ka faa'idaysan karta laakiin asalkii waa inaad marka horeto culummada ka qaadato saas wey haddaad asalkii mudaalaca ku bilowdo cilmi la-aanaad noqoyda dalaalaadna uga dhowdahay hanuunka intaad gafaydaana ka badan intaad asiibaydo haddii cilmigaagu mudaalaca ku bilowdo sidaas wey masalada laga hadla alsl asalka fi alabi cilmi dalbida asalka an yakuuna waa inuu noqdo biariiqi talqiini meerin wadadeed iyo wa talaqi qaadasho can ilasatiidi ustaadyaalka laga qaato asaatiid waa jamcu ustaad ustaadkuna waa almucalim alkhabiir waa macalinka khibradda badan u leh waxbaridda kelmadda ustaad waa mucaraba laysat carabiya asal ahaan carabi maahan sababtoa waxay yidhahdeen culummadu kelimad carabiya ma jirto oo siin iyo daal iskula jirtaa maba jirto kelima carabiya oo siin iyo daal ku wada jiraan lama arko hadaad aragto kelimad noocaasa waa kelimad mucaraba ah oo la carabiyeeyey ee asalkeedii cajami ka timid sidaas ay yidhahdeen culummadu marka ustaadkana waa mucallinka khabiirka ku ah waxbaridda iyo walmusaafanati la lilashyaaqi culummada lala fariisto wاlأkhdi qaadasho min afwaahi rijaali ragga afafkooda cilmiga laga qaato muhaafanadu waa mujaalasa waa inaad wax badan culummada la fadhiisatood cilmiga ka qaadataa wاlmuhaafanati la fariisi lilashyaaqi culummada loo fadhiisto wاlأkhdi qaadasho min afwaahi rijaali rijaashana culummada loola jeedaa dumarna waa noqon karaan oo culummadii saxaabada ugu waaweynaaye cilmiga laga qaadan jiray caaisha ka mid ahayd bint abibakr sidiiq radia allaahu canha taabiciyaalkana gabdha culma ayaa ku jiray gabdha culmaa ayaa ku jiray min afwaahi rijaali marka waa in culummada afkooda cilmiga laga qaataa laa min asuxufi warqadaha waa inaan laga qaadan waa buduuni اlkutubi iyo kutubta calooshooda qofka marka musiibadu ku dhacaydo waa markii fanigii oo aan u bilownayn istilaaxaadkiisi uusan oqoon qawaacidkiisi iyo dawaabidiis uusan oqoon masaa'ilkii mukhtasaraadka uusan soo marin uu yidhaahdo kutubtan ka daalacanaya markaas waxaa xaqiiqo ah qofkaasu si saxa ah inuusan wax u fahmayn maal xay ahna waxaa noogu filan takfiirka soomaaliya ninka madaxda ka ah weligay culummo ma aanan ee kutubtan ka barta cilmiga soomaaliya idil ah, maxamed nuur cusmaan ah, ay kutubta takfiir ku akristaan korka uga qoran qaabkooda u qoraan maya abu cabdiraxmaan kuma qoraan waxay ku qoraan m m nuur saasoo kale saasay ku qoraan m m nuur ay ku qoraan maxamed nuur cumaan wey marka maxamed nuur cumaan weligay culimo lama fariisan wey doodaha uu la galay culummada ahlu sunnaha gobol ka midana saasaa ku duuban marka intaasa miaal kuugu filan mana ahan keligiise dadka sida badan ama quluwiga ku dhaca ama inxiraafa agarkoodu culmo cilmiga kama qaado ah. bal hadeer dersiga saxii muslimka abu hurayre ka socdaa ardada dhegaysata nin ka mida wuxuu yidhi ninaa ii yimid dadka ahlu inxiraafka ah ee ahluquluwigaah markaasuu yidhi yidhi ka joog kitaabkan saxii muslimka markaasaan idhi yaa ii akraaye markaasuu yidhi wax culmaa oo maanta cilmi laga qaato lama arko ee idinka ardada inta meel la fadhiisataan akhrista ah isku akhriya adigu shan jahil isku keen maxay isku darayaan ah, jahli murakabaa isku daraya awel jahli basiiday haysteene jahli jahli lagu daray jahli murakabuu noqona marka waa uga dari rabaa eh, marka waa dariiqada dalaalka wey dariiqada dalaalka wey dariiqada dalaalka wey laa min asuxufi warqabaha waa inaan laga qaadan waa buduuni lkutubiya kutubta calooshooda walawalu qofka horeeya oo ah qofka culummada ka qaatay min baabi akhdi nasiibi qof nasab le qaadashadiis weeye caninasiibi qof nasab le ka qaadanaa nasiib alnaatiqi ee hadlaa wa huwa nasiibka hadlaa oon qofka nasab kaloo hadlaa almucallimu wey mucallimka diinkiisu nasabuu leeyay isagu mucallinuu ka soo qaatay mucallimkaasuna mucallim kaluu ka soo qaatay ilaa laga gaaro saxaabada ilaa nabiga laga gaaro ilaa malku jibriil laga gaaro malku jibriilna allu ka soo qaado diintana sidaasaa lagu soo kala naqli ah, malakul jibriila ah, rabbulcaalamiin u soo dhiibay qur-aanka sowma jeedi iyo waxa weeyaan waxyiga malaku jibriil nabiguu baray sala allahu alay wasalam nabiga mucallinuu leey ah, mucallimu u leeya diinta oo baray waa malku jibriil malku jibriilna rabbigaa soo u soo baray soo baray u soo sheegay nabiga sal اlahu alay slam saxaabada ka qaateen saxaabada taabiciyaalka ka qaateen atbaacu taabiciina iyagana ka qaateen sidaasaa lagu soo qaaday cilmiga markaa qofka macalinka ka qaadanaa sanaduu leeyahay diinkiisu nabigiyuu la xidhiiraa sal اlahu alيه wasalam waa qof diinkiisu nasab leeyahay mid nasab lena ka soo qaatay ama aani qofka labaadoo kutubta ka qaadanaa aani qofka labeeya aaniga alaakidu cilmiga ka qaadana can ilkitaabi kitaabka fa huwa kitaabku jamaadun waa waxaan naf lahayn waa waxaan ruux lahayn jamaadka waxaan noolayna laha ruuxda lahayn faanaa lahu siday ugu sugnaatay itisaalu nasabi nasabkiisa inuu xidhiiro nasabkiisa oo uu nabigii ku aadayo sal اlahu alay sl alkuu ka xiriirsanay sanadba maleh sanadba ma leh aلثaanي qofka labaad ثaaniga alaakidu cilmiga ka qaadana can اlkitaabi kitaabka fahuwa jamaadun fahuwa kitaabku jamaadun waa waxaan ruux lahayn faannaa sidee lahu qofkaas uu ugu sugnaaday itisaalu nasabi nasab inuu xidhiidhsado see ugu sugnaaday halkuu ka helayaa ma helaayo wey ma helaayo ma helaayo waqad qiila waxaa la yidhi man dakhala qofka gala filcilmi cilmiga waxdow keligiis xaalu yahay kharaja waa ka baxaa waxdow keligiis xaalu yahay qofka cilmiga gala asagoon shiiq lahayn oon shiiq ka baranayn isagoon wax cilmi yahaysan ka dhex baxaa qaabkaas ama takfiirka ama dalaalaadka kaleeto ama laadiininimada marka dambe iska noqoto qaarkood laadiiniyiinba noqdeen oo ay inkireen axaadiistii nabiga halkaasay gaaraan dadka culmo la'aan gala diinka oo yidha waa baranayna macnaha barashada cilmiga ey macnuhu waxa weeye man dakhala qofka gala fii alabi اlcilmi cilmiga dalbidiisa bilaa shaykhin sheekh la'aan kharaja waa ka baxaa minhu cilmiga bilaa cilmin cilmi la'aan ayuu ka baxaa isagoon wax cilmiya u lahayn ayuu ka dhex baxaa ee cilmi ma barto mana helo qofkaas cilmi ma barto mana helo qofkaas waa ka dhex baxaa sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin saddex faa'iido waaweyn ayuu ku soo qulaaseeyey dariiqada oo culummada cilmi ka qaadashada ah waa'ideeda faa'iidada koobaad waa ikhtisaaru dariiq wey mas'aladan isagoo shiiqu soo bisleeyey ayuu ku siinaya iyadoo luqma waxa weyan saa'iqa ahad iska iska qaadanayda laakiin adiga haddaad isku daydo halkan masalo inaad barato ee daqiiqada aada culummada awal uga qaadanayday kitaabkan rog kutubtan rog kutubtan rog waxaad arkaydaa qowlkan waa raajix muxuu ku raajaxya sabab rujxani waa maxe raadinu kaa rabaa qowlkan waa daciif sababu dacfi muxuu yahay bal waxaa dhacda inaadan fahmin kutubta gobol ka mid ah weliba masaa'ilka een muqaaranada ku samayda markaad qowlkan akhrido iyo culummada ku tageen iyo waxa ay deliishadeen istiraado khalaas qowlkii raajixa waa kana kan kale hadhow markaad akrido iyo culummadii ku tageen iyo waxay dariishadeenna aad tidhaahdo qowlkii raajixa waa kanaan wax aad ku kala rajaxdaan aadan gara karin masaladii awal halka daqiiqo iyo labada daqiiqaad culummada uga qaadanaydayna ay kugu qaadato ma fahamto inaad ay kugu qaadato saacado dheer ama maalmo ay kugu qaadato marka ikhtisaaru dariiq waa faa'iidada koobaad faa'iidada labaad waxa ay tahay asurcatu fi lidraag si degdega eh, inaad horay uga fahamto si degdeg ah inaad horay uga fahamto ood masaladii si saxa u qaadato waxaa dhici karta haddii aadan culummo ka qaadan inaadan fahminba bal waxaa dhici karta inaad qalad u fahamto ah, inaad qalad u fahamto sidaasaaba dhici kartaba faa'iidada saddexaadna waa ardada dulaabulcilmiga iyo culummada rabbaaniyiinta inay isku xirnaadaan oo ardadii arda la tarbiyaynayo ilaa ay soo barbaanaanoo culummo rabbaaniyiina noqdaan ay noqdaan haddii kale fawda cilmiya dhacayda markaa daalib yar oo aan ehel u ahayn masaa'ilka inuu ka hadlo ayaa inta dhowr kitaab wax ka soo fiiriyo iska tuuranaa markaas intuu fasahaadinayaana ka badan inta uu islaaxinaya markaas marka waa arrin aad u khatara waa kuwa culummadu yidhaahdaan man kaana daliiluhu kitaabahu man kaana daliilhu kitaabahu fakhada'uhu akaru min sawaabi qofka daliilka wax tusaya iyo macalinkiisu yahay kitaabka gefkiisa ka bata sawaabkiisa inta uu gafayaa badata maxaa yeele qalad in u fahmay u badanta marka waa noocaas cillo waa cilleeyeen culummadu sababta loo leeyahay culummada cilmiga laga qaato id cilladu waxay tahay lagu cilaynaa oo ila xukun markaad sheegto inaad cilaydo sida ay arinkaasu ku fiican yahay ama raajixa ku yaha waa inaad cillo u keento id ciladu waxay tahay alcilmu cilmigu sancatu waa sancu cilmigu waa sanco sidiisa wa kullu sancati sanca kastaana taxtaaju waxay u baahantahy ilaa saanicin saanic iyo macallinku baray u baahanta ah, hadda danta meelahan fadhiisato oo dhowr kitaaba dibiga ka hadlayda ama caafimaadka soo gadato aad tirada geedkan wuxuu roonyahaa layidhi dawahebla geedkaanna dawahebla meeshaan ta furato xoogaha xayisiisa idaacadaha ka sii daydo boor weyna dhegsato tira dadkan daweyna waad layna dadka qofkaa dishada diyadiis waa laguu leey maaa dhaktar matid dhaktar matid waa been cad dhakhtarna laguma noqdo buug caafimaadka allayan soo gato macalin aad u baahanta macalin aad u baahanta daad waxa inta meelahaan cabaar xamaali noqoto dhoobada qasqasto aad tiraahdo kadib injineer aan isku bedelay guryaha dhisama fundi waa dad badan aad layni guryu kusoo dumaya <laughs> ninaaba iiga sheekeeyba wakhtigii sacuudi shidaalka laga helay aawuxuuri annagoo kooxa aa israacno u shaqa doonannay nin oo guryin loo dhisay rabaan wuxuu yidhi uu yidhi haye jineer meel ku jira markaasaan idhi haa waa kana jineerkii ah, haye fuundiyaalna saddexdaana ah markaasuu yidhi haye gurigaan dhis meeshaan intaasu guryoo noocaasa ka dhis waana naga tegay dhaqaalihii meeshaan shabitadii kumanaan looraa la dhigay wixii dhaqaalo wax lagu dhiseeyey ninka waa iska tegey wuxuu yidhi subaxdiian ku bilowna markay duhurkii tahay aa derbigii saaka soo dumaa w <laughs> markii wuxuu idhi aan maal dhammaynay shabitadii dhammaynay oon biyo dhammaynay oo dhaqaale dhammaadeen aan saddex qol oo wuxuu yidhi derbigaas saas u socdaa ha markuu cabaar derbigaa qaloocan iska da wa kale saddex qolaan taagnayo si hadde dhib badan annaguna aan dhibtoonnay ninkiina uu khasaaro xoog la aan gelinin ninkii waa maqanya ninkii waa yimid maalinkii dambe innagoo saddexdii qol taaganoo leallale baaba bilownayba waxaan marnaba markaasuu inta fiishay oo qosol ku dhuftay uu yidhi yidhi aawo injineerkii haway kanaa markaasuu xaraati ku dhuftay gurigii saa ka gees ka gees isla kacay markaasuu yidhi sideenad wax ku soo barat marka fiiri diinka oo masaa'il hayba laga hadlaa ma lagu bara karaa caqli ma lagu ogaa karaa iyo dadaal maskaxdaada waxaan waa khibrad banu aadam ay khibrad ku gaareen soo maaha samcuna u baahan yaha macalinku soo baro u baahan yaha waad khasaarinaydaa ummaddii haddaadan macallin u lahayn maxaad u malaynaydaa diinkan oo asagu waxi alla xaggiisa ka soo degaya oon caqliba lagu gaarin sidiisa maahan tajriba diinku maahan caqli ragoo la aruuriyey qaar ay yidhahdeen cilmigu waa caqli ragoo la arooriy waa been cilmigu ah, waa waxyi samaawiya samada ka soo degay khibrad wa shaygii khibradda lagu gaaray aan la ogaa karin maclin la'aan maxaad u malaynayda marka cilmigan oo waxyiga oo samada ka soo degay marka maclin la'aan wax la ogaa kara male idilcilmu cilmigu sancatu waa sanca wa kullu sancatin sanco kastana taxtaaju waxay u baahantaha ilaa saanicin falaa budda waa laga maarmaan idan arrintu sidaas hadday tahay litacallumihaa sancada in laga barto min mucalimiha macalinka macalinka alxaadiqi alxaadiqi shaqalka iska fiiriya macalinka xariifka ku ah oo u yaqaana waa laga maarmaan in laga barto wa haadaa qowlkaas oo ah alakhdu can اlculamaa in cilmiga culummada laga qaato yakaadu wuxuu ku siganaa yakuunu inuu noqdo maxalla ijmaaci kelimatin kelimadda ijmaaceeda meesheeda kelimadaasoo min ahlicilmi ka ahaatay ijmaac inuu noqduu ku siganaa culummada ijmaacayba ku soo naqliyeen ijmaac ay ku soo naqliyeen aana arki doonnaa insha allaahu culummadu ijmaacay ku soo naqliyeen ma ku sigana waaba ku ijmaaceen culummadu saasaan leenahay aanaa soo raari doonnaa insha allah ijmaac whaadaa madhabkaas oo ah akhdu اlcilmi can اlculamaa yakaabtu wuxuu ku siganaa yakuunu inuu noqdo maxala ijmaaci kelimatin kelimada ijmaaceeda maxalkeeda kelimadaasu min ahlicilmi ka ahaatay kelimadii culummadu inay ku kulantuu ku sigtay ilaa man qof maahana shada shaadoobay ee shaadkana hadee qowlkiisu muctabar maaha ijmaacna ma qarari karo wadaalika midka shaadoobay milu cali bnu rudwaan oo kale weeye almisri adabiib dhakhtaru ahaa isagu cali bn rudwan almisri aلطabiib almutawafى arbaca mia alaaثa وahamsiin alhijriya afar boqol konton iyo saddex hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay waqad radda calayhi waxaa ridiyeen cali bnu rudwan culamaau casri culummadii wakhtigiisa noolaayeen iyo waman bacdan wixii ka dembeeyeyba dhammaan way ridiyeen culummada muslimiinta wixii wakhtigiisa noolaa iyo kuwii ka dembeeyey dhammaan waa ridiyeen waa cali bni hurdwaan dahabiya u tarjameeyey wuxuu yidhi aabbihiis wuxuu dubi jiray kinista ama rootiga ayuu dubi jiray foornaystuu ahaa markuu tamayuska gaaray oo ayuu wuxuu bilaabay xaakinkii wakhtigaas joogay inuu u khidmeeyo oo xagga dibiga kala shaqeeyo kadibna ra'iisu u noqday dhakhaatiirtii oo dhan ilaa abaar weyn oo dhacday markay ahayd afar boqol iyo konton abaartaas uu soo gaaray marka gabar agoona oo uu soo koriyey a waxay ka xadday xoogaa alaabo qaaliyaho uu haystay waana kala carartay markaasuu aad isku bedelay isagii dhammaa maskaxdiisa isbedeshay wa kaana daa safahim fii baxii xagga markuu wax baarayana nin xoogaa caqli fudud u ahaa markaasuu hadalka soo socda xaafid ku yidhi marka hadalkan soo socda waa kanaa waqad radda waxaa ridiyeen calayhi ibnu rudwaan culamaau casri waman bacda culmmadii waqtigiisii wixii ka dambeeyey qaala alxaafidu dahabi wuxuu uhi raximah ullah fii tarjamatihi xaafidka tarjamadiisa lahu cali ibnu rudwaan ugu tarjameeyey walam yakun lahu shaykhun wax sheeqa ma lahayn ilaa markii loo tarjamaynayo qof oo culummo ah waxaa tarjamadiisa ka mida uguna muhiimsan culummadu cilmiga ka qaatay iyo ardadu waxbaray waxyaalaha ugu muhiimsana ka midta walam yakun lahu shayqun uma sugnayn bal ishtaqala waa ku mashquulay bilakdi inuu ka qaato cilmiga caafimaadka canilkutubi warqadaha wa sanafa wuxuuna sanifay kitaaban kitaab kitaabkaasoo fii taxsiili sinaacati cilmiga soo xasilintiisa ku sugan min alkutubi kutubta laga soo xasiliyo iyo wa annahaa kutubtu awfaqu inay ka waafaqsanaan badan tahay min almucalimiina mucalimiinta mucalimiinta ayadaa ka fiican uu yidhi waxbaridda ayadaa sii waafaqsanoo ardayga u habboonoo u manaasib ah. ah ayadaa u manaasib ah sidaasuu yidhi wuxuu yidhi wa kaana wuxuu yidhi xaafidu dahabi wa haada warkaas qalaqun waa qalad wey ah, warkaas waa war qalad ah uu ku hadlay cali bnu rudwaan mhm. muslimuuna ahaa oo wuxuu daba dhigay wa kaana musliman muwaxidan nin muslima muwaxidun ahayo gaal hadde ma ahayn ah nin muslim ah wa kaana musliman muwaxidan ah hadalkaas la socotay intaha waa dhammada hadalkii xaafid dahabi uu ka soo raraayay marka cali ibnu rudwaan nin oo waxa weeyaan dariiqii sawaabka ahaa ku seegay masaladaasuu ahaa masaladaas nin seegay dariiqii sawaabka ayuu ahaa waqad basata safadiyu safadi ayaa ayaa faahfaahiyey oo aad u balballaariyey filwaafi kitaabka la idha alwaafi arada ridinta calayhi cali ibn rudwan uu ridina safadiya aada ugu dheeraaday oo si ballaaran u ridiyey wa canhu safadiyuu ka soo naqliyey azabidiyu zabidina fii sharxi اlixyaa ixyaaga sharaxa uu sharxay zabidiyu ka soo raray ridiska lagu ridinayo radiga lagu ridinayo cali ibn rudwaan can cadadin tiro ayuuna ka soo raray tiradaasoo min alculamaai culammada ka mid a mucaliliina xaal ay culummadaas ku cilaynayaan low liradi ridinta biciddati cilalin dhowr cilo dhowr cilo ay culummadu ku cilayaan ridintaas minhaa waxaa ka mida maa wakii qaala uu yidhi ibnu baطlaan fii radi radin calayhi cali ibnu rudwaan la ridiyo markuu ka hadlaya wuxuu yidhi asaadisatu shan arrimadu ku soo ridiyey markaas kahor midii lixaad kan lixaad bal keligeed arag wuxuu yuujadu waxaa laga helaa filkitaabi kitaabka ashyaau shayaal shayaalkaasoo tasudu ka celinayda qofka can ilcilmi cilmiga shayaal qofka cilmiga ka hor istaagayda oo si saxa inuu u fahmo ka hor istaagayda ayaa laga helaa ayaa laga helaa kutubta wahiya ashyaadaasna macduumatu waa mid la waayay cinda almucallim mucalimka agtiisa mucalim haddaad wax ka barayd ashyaadaasoo dhan la kulmi maydid waa ka badbaadee macallinkaas sabab waa inaad ka badbaadur wahiya arrimahaasu ataصxiifu waa xarafkii oo qalad loo akriyo oo xarafkii xaraf kale lagu qaldo ah, xarafkiiba xaraf kale loogu dhawaaqa ku ahaaba ma aha ah, meel faheeda qaaf lagu dhawaaqa ama meel hamsaheeda alif lagu dhawaaqa ama meel alifeeda hamse loogu dhawaaqa oo xarafkii xaraf kale lagu bedela ataصxiifu wahiya arrimahaasu atasxiifu waa qaldida alcaaridu ka soo dirinaya ka imaanaya min ishtibaahi اlxuruufi xuruufta isku ekaanshadeeda maca cadami lafdi dhawaaq iyaduusan jirin cid kuu kacayda oo kuugu dhawaaqayda male awal macalinkaad ka dhegaysayda xarafka sida loogu dhawaaqa hadda kitaabaad akhrisa kitaabku ruux male dhawaaqi ma ruux male marka nusqadan oo mu'asasadu ay daabacday maca cadami lafdiga ku qoran laakiin nusqooyin hore dabcadii hore waxaa ku qornaa qaar ka mida maca cadami naqod ayadoon dhibca kelmaduhu lahayn waagii hore dhibca ma lahayn lama dhibcay jirin kelmadaha walqaladu iyo qaladka ayaa ka mid ah qaladka alxaasilu soo xasila bizawaqaani اlbasar aragga iilashadiisa uu ilana waxaa ka mid ah qaladka ka imaanaya kelmaddan iyadoo sax u qoran ayaa qofka banu aadanka waxaa dhici karta in ishiisu si kale u akrido oo uu si kale ugu dhawaaqo kelmaduna meesha saxay ugu qoran waa dhacda haddaad adugu iska akrisato laakiin haddii lagugu dhawaaqo inaadan qaldin u baahanta laakiin adiga marka wax akrayda mararka gobol waxaad jirta ayadoo kelmaddu sax u qaran aad adugu si kale u akriya aragga ilana waa wax dacfiga banu aadanka ka mid iyo wlqaladu qaladka alxaasilu ka xasila bizawaqaani اlbasar aragga iilashadiisa iyo waqilaة اkhibrati aqoonta yaraanteeda biاraab raabka loo leey qofka aqoon hadduusan icraabka ulahayn oo usan naxwadii khabiir ku ahayn ayadana khalad badan ah ka imaanaya o fasaadulmawjuudi kan la helayo fasaadsaniintaysa minhu iraabka xaggiisa laga helaya amase kitaabka ayaa waxaa dhacda qof aan eel u ahayn inuu wax icraabo inta uu yidhah waa icraaba uu kelmadda si qaldan u icraaba Ah, kelmadiyu si qaldan u iraaba adiga macalin malihide kitaabkaana daalcasho u ag fadhidaahe sidii qaldaneedaadba waxaad u qaadayda inaadba jawhar heshayba waa lewaa la iga iraabo kan kelmaddaanu shakiba kuma jirtaad leeda wa islaaxi kitaabi islaaxida waa kasrinaynaa ee mag yeelayno damada waxaana ku cadfaynaa khibradda wa qilatu islaaxi اlkitaab wa qilatu islaaxi اlkitaab kitaabka islaaxintiisa oo yar oo kutubaha gabalanta la qoray ayaan la muqaabalayn oo aan aan la saxina jira taasuna dhibay keene sidaas marka aan nidhaahno waa mid waxaad kaloo dhigi kartaa inaad ku cadafto bilicraabida icraabka inaad ku cadafto waxaa leedahay wa islaaxi اlkitaabi wa qilat اlkhibrati iyo aqoonta yaraanteeda biislaaxi lkitaabi kitaabka islaaxintiisa oqoon loo yeesho waxaa jira marka wax la qorayo haddii saqdi yimaado oo kelimad laga boodo kitaabka hore nusana waa ku qaadannay meelo lagu qoraa jirto iyo qaab loo qoro haddii saqdi uu kelimadda ku dhaco adoo qor kelimad xaraf ka boodo xarafkaas meel lagu qoru haddii sadar ku dhammaaday meel lagu qoru oo markii sadabku dhammaaday uu saqdigu ku aadan yahay hadduu sadadka dhexdiisa ku aadan yahayna meeluu leey hmm. soo qaadan ah. halkaa lagu qoraay markii sadadka dhexdiisa saqdigu yahay yumnadaa lagu qoray haddii uu yahay aakiru markii sadarku dhammaadana yusradaa lagu qoray marka hadduusan istilaaxaas aqoonin iskitaabka waxyaali lagu islaaxiyo xataa kama faa'iidaysan karo Ah, ilaaxaas hadduu soqon qaabka kitaabka loo islaaxiyey ilaa waxyaala la islaaxiyaa jira oo lagu qorayo kitaabka xawaashidiisa marka hadduusan taas oqoon u lahayn kama faa'iidaysan karo waxaa ka mid a waxyaalaha dhibaatada ku keenaya oo qaladku ka imaanayo wa kitaabatu maa shay in la qoro laa yuqra'u aan la aqrin waxaa jira waxyaalo la qoro oon la aqrin oo haddii la akriyo qataruba ka imaanayda ah, qatar weyn ah ka imaanaya laa fi lwasli walaa fi lwaqfi midna lama akriyo qur-aanka ka buuxa ah, laa fi lwasli walaa fi lwaqfina lama akriyo waana qoran oo tusaale ladbaxannahu laamta waxaa ku xigta hamsu hamsadaas alifaa ka dambeeya ah, alifaa ka dambeeya alifkaas lama akriyo ah, laa fi lwaqfi walaa fi lwasl ladbaxannahu suuratu naml soo ma jeedid hamsaa ku xigta laamta ba'da ka hor alifaa qoran mana la akriyo waxaa ka mid ah ulaa'ika oo kale woowa hamsada ka dambayda mana la akriyo waxaa ka mida ah maalan min nabai lmursaliina min nabai lmursaliina nabai hamsada iyo almursaliina ya-a udhaxayda mana la akriyo waa badan yihi xeela waxaa jira la qoro oo aan la akrin oon la akrin oo waktigaaba waxaa dhacdayba soomaaliya musxaf waxaa la keenay ilallaahi tuxsharuuna la ilallaahi laamta ayaa alif lagu qora waana nuuc rasmiga ka mida laakiin calaamada ku taalla inaan la akhrayn alifkaas marka la ilallaahi tuxsharuuna loo akraa qofkii aan aqooni see akrina hal maray qeliyan dadkii aan aqoonin rasmiga oon imlaaga waxba ka aqooni alla kitaabkan waa qaldan yahay saddex meelooduu ka qaldan yahay saddexuu ka qaldan yahay waxay yidhahdeen ilallaahi tuhsharuuna waxaa ku qorana yidhaahdeen laa ilallaahi tuhsharuuna de waana gaalnimo waa gaalnimo di saas loo aqriyo laa ilallaahi tuhsharuuna mana u qoray ayagaan qoraal ka fahmi karin oo imlaagiisa waxba ka fahmayn iyo rasmiga qur-aanka loo qor midna oo alifka calaamadaa ku dul qoreen waxaa ka mid aheyd wala awdacu khilaalakum wala markaasu waxay u qoreen laamta alif laga daba qoray laakiin calaamadaa ku jira inaan la akrin ah. markaas waxay u akrinayaan walaa awdacu macnihii o dhan waa isbedel awal waxay ahayd munaafiqiinta allah idinka reeba alxamdulilah idhaahda hadday idin raacaan waa idin fasaadi lahayen ay kaa leed haddii laa la akriyana ma idin fasaadinayaan wey munaafiqiintu wanaagay ka shaqaynaa a soo baxeen ee fasaad idinkuma hayaan ta kalena waxay ahayd laadbaxa nahuda oo laamta waxaa laga daba qoro alif aan la akrin laakiin marka iyadana macnihi waa isbedela marka waxyaalahaasoo dhan kii aan bal macalin lahayno see uga badbaadaya ma ka badbaadaya godkaasu ku dhacaya ya ha hadde waa kaas ka waran xayatu sawda bal ka waran abeese madow marka dadka cunsiina bal musiibadaas meesha ka gaartay ka fiiri qofkaas ilaa mogtahay xaya iyo xaba haddaan dhibicu jirin qofkii aan macalin lahayno see u kala garana ilaa ya-da dhexda ku jirta iyo ba'da dhexda ku jirta waa isku egyi waa isku egi macalin hadduusan lahayn muxuu ku kala garana marka waa musiiba marka iyo wa qiraa'atu maa shay in la akriyo laa yugtab aan la qorayn waxaa jira wax la akrinayo oon la qorayn xuruuf aan la qorayn oo la akrinayo dalika alkitaabu alkitaab alifkaas lama qoray الرحمن الرحيم الرحمن ma ma la qoro alifka waana la akrina daawuud wowga ma la qoro waana la akrina ah, labada wow mid ka dambe marka waa badan yihiin wax aan la qorayn wax aan la qorayn lana akrinayo lana akrinayo hmm, daawuudda oo kale ah, yuxyi wa yumiid yuxyi ah, ya-da kale si toosa looma qoro calaamad unbaa lagu qofku ku fahmaya la qora yuxyi wa yumiid marka waa badan yihin waa badan yihin marka waxaasoo dhan hor istaagaya waxaa ka mid ah, madhabu saaxibi kitaab kitaabka uu leeyahy ka barana ah, qofka qoray madhabkiisa waxaa dhacday inuu ashcariya ah, oo caqiidadii ashaacirada uu ku sharxo kitaabka kanuna ma yaqaan ama waa jahmi caqiidadii jahmiyadu ku sharxa ama waa muctazili caqiidadii muctaziladu ku sharxa mana yaqaan qofkan oo iska cabaa caaliman ku qoro le kitaabka madhabka waa inaad taqaan iiaad kitaabkiis daalcaydo ama dakraydo madhabkiis waa inaad taqaan madhabkiis waa inaad taqaan waxaa ka mida wa suqmu naski qoraalka liidnaantiis qof waxaa jira farxun oon xuruufta uu qoraayo qaaf iyo fala kala gara karin oo aad fartiisu tacbaan u tahay xuruuftao dhan xuruufta isku egegoo dhan aan la kala gara karin wa radaa'atu naqli waxaa jira soo raridda kii qoray si sax uu qoray laakiin naaqilkii soo qoray oo soo naskiyey ayaa liita wa radaa'atu naqli soo rarinta liidnaanteeda waxaa ka mid ah waxyaalaha qofka hor istaagayo wa idmaajulqaari'i qofka akhrina inuu isdhex isdhexgeliyo mawaadica almaqaadici meelihii la kala googoynayey wa khaldu mabaadi'i tacliim tacliimtu meelahay ka bilaabaydayna uu isku qaso tanaa musiibo kale ku dhacayda bal waxayba yidhaahdeen albalaaqatu macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa balaaqada meesha ugu saraydaa waa macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa inaad barato jumlooyinka meesha ay ku joogsadaan iyo meeshay ka bilowdaan qur-aankuna waa midda uguba daranba macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa inaad barato macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa hadduusan oqonin ninkan macalin ma leh wuxuu isku qabanaa abar oo hadal tegey ka mida iyo mubtado soo socda amase ficil soo socda isku qabaa markaasaa waxaa ka baxa wax kale ah, oon wixii loo dhigayba ahayn iyo wii laga hadlayo meelaha jumlooyinku ka bilaabanayaan ama si hadalka uu iskugu xihanya macaanida ma keeni karo ma keeni karo marka dhibaatooyinkaas iyo wax ka badan boo le waxaa ka mida ah wadikru alfaadin alfaad in la sheego alfaadaasoo musطalaxin lagu heshiiyey calayha alfaada fii tilka sanaacati cilmigaas alfaad waxaa dhacda in lagu sheego musalax oo macnaha musalax waxaa loola jeedaa fanni walbaaba istilaaxu leey hadda fiiri adoo jooga fiqi ama usuul fiqi sunna markaad aragto waa maxay ah, maalan waxaad la joogtaa furuucdii fiqiga sunna waa maxee maa yuqaabilu alwaajib waxaad joogtaa fan اlxadiiث sunna aad aragta waa maxay dariiqaة الnabiy salى الlahu alay slm waa xadiidkii oo dhan waa dariiqaة الnabiy muctaqadkii ahlu sunnahaad joogtaa markaasaa lagu yihi sunna waa maxay alictiqaadu صaxiix wey xadiidka marka la joogo sunno waa xadiidka nabiga bimacna alxadiiث wey waa qowlkii nabiga ficilkii nabiga iyo iqraarkii nabiga iyo صifadii nabiga marka la joogo caqiidadana sunna waxa weya ictiqaadka صaxiixa Ah, waa caqiidada صaxiixa ah. marka la joogo fiqigiina waxa weeyaan waa ma yuqaabil اwaajib ah. hadda marfuuc haddii la yidhaah marfuuc luqo haddii la joogo waxay noqeen waa shay la kor yeelo haddii la yidhahdo xadiis ayadoo la jooga marfuucna nabiga loo kor yeelay soo ma naxwe haddii la joogana <laughs> kelmaddan waa la goday waa soo ma markaa kan macallin male istilaaxna ma yaqaan marfuuc marka luqadii ku qasba meeshuu ku arka wuxuu leey kii la kor yeelay ha ha hadda waa kelmad godana laga hadlay hmm. subxaan allah marka waxaasoo waxaa jiray wax ka badan iyo wadikru alfaadin alfaadin la sheego alfaadda mustaraxin lagu heshiiyey calayha alfaadda fii tilka sanaacati cilmigaas iyo wa alfaadin wadikru alfaadin alfaad in la sheego alfaadoo yunaaniyatin oo yunaanka giriigga loo nisbeeyey alfaad oo giriigu leeyahay alfaadaasoo lam yukhrijhaa uusan soo saarin annaaqilu midka soo raray min aluqati luqada carabigaaba kama keenin giriiga laga keena carabiga maahaba kelmadu ah, macalina kuu fasir ma mucjamna ka fiiri maydi maba ahan bal carabiba ka nawruus oo kaleeto nawruus tanaaba laftigeeda haddaa rabtaa in la fasiro <laughs> nawruus dhammaan siina noo wada qoran soo maaha sharaxa uaymiin bal fiiriya dabcadan dambe dabcadan dambe oo mu'asasadu ay daabacday kelmaddaas ma sharaxday fiiriya ma sharxin kelmaddaas soo saas maaha yah dabcadaanaan kun oo ah dabcadan waxaan rabnaa oo ah oo mu'asasada ma harin kelmadda sooma waa ka bood saas weeye dabcadan muasasada ma ku taalo kelmadda sharxeeda laakiin kutubtii hore waxaa ku ooli jirtay nawruus ma shimbiraa wallaahi ma adri intaasaa ku ooli jirtay marka in shiiku yidhi waa dhici kartaa waxayna ku tusi ammaanada cilmiga culummada saasaa lagu yiqi kelmad uusan oqon ma iska qasbaayo koofidu kaa dhicina waxun ku sheeg maaha wallaahi maa adri a ku qoreen ma shimbira loola jeedaa hadde shimbirna lama yidhaahdo shimbirna lama yidhaahdo lama yidhaahdo yunaan waa yunaana laga soo raray lama yidha alfaad yunaaniya shimbir laguma magacaabo saasaa ku qoreen saasaa ku qoreen marka kadib laakiin wuxuu ku khatimay wallaahi ma adri ma aqan ani waxay tahay waxaas soo saas ma nooguma qorno ha saasaa ku qoran dabcadihii horeeto dabcaddan aan ahayn marka marka calaa kulli xaal culummadu waxay yidhaahdeen nayrus hadda siin haddii la yidhaahdo wallahi maa nadri halkii un baan leenahay uu shiiku yidhi waana sida meesha ku qoran mogta laakiin zay haddii loo dabamariyo waa la yaqaana oo la yidhaha nayrus zay hadday u dambaydo oo meesha siinku ku qoranya zay la dhigo waa ciidda majuusada ya nayrus laakiin zay waa in la helo zay ama un la haya nusay ku oranta ma la haya lama hayo haddii zayn la heli lahaa waxay noqon lahayd ciidda majuusada nimankii majuusada ee farisiyiinta ahaa ciiddooda weeye sanadka awalkiisa waana midda soomaalidu dabshidka yidhaahdaan dabshidka iyo badgalka horta ma isku mid ah dabka markii la shidaa iyo marka dabka badda la gela sanadkaas wey sanadka maaragtay jimca sabdi axad sanad oo saas ma maqasheen oo soomaalidu tiriyaan midkaas wey midka dabcaabadku sanada dabcaabadku waa sanada mana banaano waana ciid shaydaan nima majuusa ciiddeedu marka sanadkaas wey marka nayrus laakiin waa laakiin midkan oo siinka u dambeeyo maanadki waxay tahay ma naqaan marka kelmada sidaasaa ku imaanaa qofka kelmada sidaasa ayaa ku imaanaya sidaasaa ku imaanaya fa haadihii kuwan aan soo sheegay ayuu yidhi safadi fahaadihi kuwan aan soo sheegay oo ibnu badlaana leh ibnu badlaana mogtay watay hadalka markuu ridinaayey cali bnu rudwaan fahaadihi kuwaas aan soo sheegay kuwaas aan soo sheegay kulluhaa dhammaanteed mucawiqatun waa mid ka celinayda qofka can ilcilmi cilmiga waqad istaraaxa waana ka raaxaystay almutacallimu ardaga wax ka baranaa mucalimka almutacalimu kii baranaya waa ka raaxaystay min takalufiha inuu isku kalifo cinda qira'ati akrintiis agteedu calalmucalimi mucalim uu wax ku akrina dushiisa marka mucalim uu wax ka baranaa waxaas isaga kalifaadu ma saarno macalinkaa laga raba isagoo bisil oo luqma saaiqa inuu keeno casharka waxaasoo dhan waa uu ka raaxaysta inuu isku kalifo markuu macalin wax ku dul akrina waidaa kaana alamru arrinku hadduu yahay calaa haadihi suurati suuraddaas falqiraa'atu in wax lagu aqriyo cala alculamaa'i culummada ajda iyadaa faa'iido badan wa afdalu ayadaana ka fadli badan min qiraa'ati linsaani qof inuu wax u akhristo linafsihi nafsadiisa wa huwa faa'iidadaas iyo fadligaas maakii way aradnaa aan doonnay bayaanahu caddayntiisa wixii aan rabnay inaan caddaynana saasayba eh xaasilkaas in la helo cilalkan waxaan u deldelaynay xaasilkan in la helo oo aan aan sugno in macallin wax laga bartaa inay ka fiican tahay kitaab la daaldaalacdo sidaasay ahayd sidii aan rabnayba culummadu ijmaacaday ku soo rareen zabidi a ka mida ijmaaca isagaa ka mida culummada soo rartay itxaafu saadat اlmuttaqiin juska koobaad lixdan iyo lix ilaa lixdan iyo toddobo wuxuu yidhi waqad ajmaca alculamaau calaa fadli الtacliimi wاtacalumi min afwaahi اlmashaayikh culummadu way ku ijmaaceen in culummada wax laga barto afwaahda culummada laga qaato cilmiga ardadana wax la baro inay fadli badan tahay saasay ku ijmaaceen ilaa maa kaana min cali ibni rudwan almisri markaasuu hadalkii sheegay cali ibn rudwan warkiisa cali ibn rudwan warkiisa waxba qiimaa male mhm. qiimo ma leh cali ibn rudwan warkiisa wax qiimaa ma leh qaala safadiyu safadii wuxuu yidhi min culamaai qarni haaminu ka mid ah, culmadii qarnigii sideedaaduu ka mid ah safadi safadi culmadii min culamaai qarni haamin qaala safadiyu wuxuu yidhi walihaadaa saas daraaddeed qaala alculamaa culammadu waxay yidhahdeen laa ta'khud ilcilma cilmiga ha ka qaadan min saxafiyin waraaqoole mid warqada wax ka soo bartay oon cilmigiisu nasab lahayn waxba ha ka qaadan walaa min musxafiyin kan qur-aanka musxafka ka bartayna ha ka qaadan oo aan macalinka ulahayn yacnii wuxuu u laa taqra'i lqur'aana qur-aanka ha ku dul aqrinoo ha ka baran calaa man qof qara'a qur-aanka ka soo akhristay min almusxaf walaa alxadiia xadiidkana ha ka akrisan wa kayrahu kayrkiisa ka akrisan calaa man qof aqada daalika cilmigaas ka soo qaatay min asuxufi warqadaha wa daliilu daliilka almaadiyu waxa weeyaan maadiga waxaa loola jeedaa daliilka oo waaqic ah, ah waaqicaba ah wadaliilu daliilka almaadiyu maadiga daliilka alqaa'imu ku taagan calaa buطlaani natrati bni ruطwaan cali ibni ruطwaan aragtidiisa baatilnimadeeda daliilka ku taagan ee maadiga ah waaqica annaka adiga taraa waad arkaydaa aalaafa taraajumi kumanaan tarjamooyin ah iyo wasiyari taariikh nololeedyaal cala ikhtilaafi اlasmaani zamanyaalka iskhilaafsan korkooda wa mari اlacsaari casriyaalka maridda ay adduunka soo mareen wa tanawuci اlmacaarifi macaarifta ama oqoonta la baranaya kala gedisnaanteeda oo ama ha la barto xadiid ama tafsiir xataa dibi ha la barto macaarifta kala gedisan mashquunatan mid laga buuxiyey inaad taad ogaanaydaa taraada cilmiye ka dhigo aalaafna mafcuul awal ka dhig mashquunana mafcuul aani mashquunatan taraajumtaas in laga buuxiyey bitasmiyati shuyuuqi shuyuuq in la sheego wa talaamiid arda in la sheego bal idinka fiiriya dhammaan qof kastoo loo tarjameeyo cilmi lahaa xataa cilmigiisu maadib ha noqdo waxaa ka buuxa intaasuu sheekh hebelu ka bartay hebelu ka bartay hebelu cilmiga ka qaatay iyo hebelaa ardadiisa hebel iyo hebel iyo hebel saasaa ka buuxda bal cali bnu hurdwaan meeshuu wax ku wadaa xaydka wamustaqilu wa minhum waxaa ka mida dadkii wax bartay wa minhum culummadii waxaa ka mida mustaqilun mid yaraystay min daalika culummada oo waxaa kamid laba culmo saddex culummaa kaliya leh waa jiraan oon culummo badan lahayn wa mustakfirun iyo mid badsaday oo culummo badan wax ka bartay wandur fiiri shadratan bal xoogaa kala tagsan asalka shadrada luulka oo kuusha midba meel laga geliyo wey marka waa shay kala tagsan shadara madara a la yidhahda bal xoogaa kala tagsan waxaad ka fiiridaa shadradaasoo min almugiriina kuwii badsaday ka mida cani shuyuuqi shuyuuqda bal dhowr culummaa oo culummo badan cilmiga ka bartay bal fiiri xataa balqa ilaa u gaaray bacdun gobolkood alulufa kumanaan shiika waxaa lehe culummadiisu waa intaasoo kun ama waa kun iyo intaasoo boqol laleeyahy waa hal shiika waxaa laleeyahay culummadu wax ka bartay waa kun waa kun iyo intaasoo boqol alaleeyahy sidaasaa laleeyahy waxaa kamaa fi lcuzaab min alisfaar sida ku qoran kitaabkaas fiiri la alcuzaab min alisfaar liraaqimihi kii qoray xaalu usugnaaday waa asaga waa bakar abu zayd mid ka qoray bakar abu zayda iskale wa kaana abu xayaan wuxuu ahaa moxamed ibnu yuusuf alandalasi wuxuu ahaa moxamed ibnu yuusuf alandalasi oo ibnudu qaaray ka maqanta miya nusqooyinka gahor iska fiiri wa kaana abu xayaan wuxuu ahaa moxamed ibnu yuusuf alandalasi almutawafaa sanata sabcamia hamsa wa arbaciina alhijriya toddoba boqol afartan iyo shantii hijriyada la oofsaday idaa dukira cindahu agtiisa marka lagu sheegay ibnu maalik yaquul wuxuu dhihi jiray ayna shuyuukuhu aw culimmadiisa waa dacnina ina maaligaalsiyada le waa culimmona waa leey ee uusan culummo badnayn waa nuuc dagaala marka ina maaligasaas uu leeyahy aw culimmadiisa marka waa nuuc oo waxa weyaan oo jarxiya wa marka culmo ma leh dilwila jarxiu khatara we ah, shiik ma leh de waa khalaas khalaas wey ah, cali ibn rudwaan dariiqiisi aad ku wadaa markaas wa qaala alwaliid waliid ibnu muslim wuxuu yidhi kaana alwsaaciyu wsaaci wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa kaana haada alcilmu cilmigan wuxuu ahaa kariman mid wanaag badan yatalaqaahu ay kala qaataan alrijaalu raggu baynahum dhexdooda cilmigu wax qiimo badan oo waxaa qaadanaya qof saabir ah mukhlis ah niyad adag leh uu barto ilaa mogtahay dhib a ah lagu baranay dhib iyo dulliya lagu baranay marka shay qiimo badan u ahaa oo raggu kala qaataan oo qofkii dan xullu uusan ku safri karin kuma safri karo saasuu cilmigu ahaa jire falamaa dakhala cilmigii markuu galay filkutubi kutubta lagu qoray dakhala fiihi cilmiga waxaa soo galay hayru ahli qofaan ehel u ahayn oo niyad fiicnayn oon ehel u ahayn marka taabacabaa firfirina xoogaay ka qorqorana khalaas inkaasuu ka tuuranaa kelmadiisa ehelna uma ahan maba tarbiyaysnaba culummada agtoodana kuma soo tarbiyoobin cilmiga kuma soo dhibtoon ma laylisana ma tababarna wa rawaa milahaa rawaa oo musamaa wey ruwiya maaha wa rawaa wuu wariyey milahaa kelimadaasoo kale ibnu mubaarak canilawsaaci uu ka wariyey walaa rayba waxaan shaki ku jirin an alahda qaadashada min asuxufi warqada wax laga qaato wa bilijaasati xataa ijaasa in wax lagu qaato yaacu waxaa ku dhacaya fiihi khalalun ahdigaas yaacu waxaa dhacaya fiihi qaadashadaas khalalun daldalool walaa siyamaa waxaan ku sii jirin fii daalika alcasri waqtigaas xayu meel lam yakun uusan sugnayn bacdu markaas ka hor bimacnaa qablu naqdun dhinic ma jirin kelmadu ma dhibcaysmayn walaa shaklun shaqalna ma jirin fatatasaxafu kalimatu kelimadu waa isbedele bimaa xarafay isku bedele yuxiilu macnaa macnaha leexinaya walaa yaqacu ma dhacayo milu daalika tasxiifkaasoo kale fi filaqdi qaadashada min afwaahi rijaali ragga afkooda laga qaato wakadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday ataxdiiu xadiidka in laga sheego min alxifdi xagga xifdiga yaqacu fiihi waxaa ku dhacaa alwahamu qalad alwahamu alqaladu weye alwahamu alwahmu haddii la ihahda waa daniga haddii la ihahda wahamna waa qaladka ah, haddii la reebo laakiin haadaa waa daniga oo daciifka marka qalad ayaa ku dhacaya bikhilaafi riwaayati wadaalika sumultabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi riwaaya wax werinta khilaafkeeda min kitaabin kitaab wax laga wariya kitaabkaasoo muxararin oo la tifaftirayo kitaab la saxay ah kitaab oo muxarar ah oo la islaaxiyey wey waa kitaab la islaaxiyey intaha waa dhammaada hadalkii weliid ibnu muslim walibni khalduun waxaa u sugnaaday mabxau nafiis baxi aad u qiimo badan fii haadaa macnahan oo culummada in wax laga qaataa kamaa fi lmuqadima sida muqadimada ibnu khalduun ku sugan kamaa fi lmuqadimati sida muqadimada ku sugan low ibnu khalduun xaalay muqadimadu u sugnaatay muqadamada ibnu khalduun walibacdihim dadka gobolkoodu waxaa u sugnaaday man lam yushaafih caaliman biusuulihi fayaqiinuhu fi lmushkilaati dunuunu man lam yushaafih qofkaan afkiisa ka qaadan caaliman caalim afkiisa qofkaan ka qaadan man lam yushaafih qofkaan afka uga qaadan caaliman caalim biusuulihi usuushiisa waxa wey fanni walba usuulu leey awaacid u leeya dawaabiduu leeya istilaaxaaduu leeya mutuun muctamaduu leeya qofkan usuushiisa uga qaadan caalin afka fa yaqiinuu hubaashiisa filmushkilaati masaa'ilka ishkaalka geliya duruurun waa malayaal ah, masalada saasaan u malayna yaqiin kama haysto maxaa yeele wixiis asaas ruma kuma dhisma masaa'ilka mushkilaadkaa danni unbuu ka haystaa ah, yaqiin kama haysto man lam yushaafi qofkaan afka uga qaadan caaliman caalim biusuuli usuushiisa fa yaqiinu hubaashiisa fi mushkilaati masaa'ilka ishkaalka geliya dhexdiisa xaalay ahaatay dunuunu waa malayaal wa kaana abu xayaan wuxuu ahaa kaiiran ma in badan yunshidu mid oo shicir ahaan u soo qaata yadunnu wuxuu malaynayaa alumru bidami alhayn algumru oo haynka la damayo imri haddii la yhahdo la kasriyo waa alxiqdu wاlgishu haddii la yhahdo kamrina waa almaa اlkaiir marka la yidhahdo umri oo miimka la reebo haynkana la damiyo amase miimka la damiyo oo la yidhahdo umr la yidhaahdana alladii lam yujarib اlumuura wاlmutamahiku fi اlbaaطil waxaa la idhahdaa midka jaahilka oon arrimaha aan tajribayn alladii lam yujarib اumuur aa la yidhahdaa waa midkaan arrimaha soo tajrimayn oo aan khibradda lahayn waa jaahilka loola jeeda yadunnu اlgumru jaahilku wuxuu u malaynaa ana alkutba kutubtu tahdii inay hanuuninaydo akhaa fahmin qofka fahmada u saaxiibkaa liidraaki اlculuumi culumta la gaarideeda inay ku hanuunaydo jaahilka wuxuu moodaa qofku hadduu fahmo badan yahay Ah, saasuu moodaa yadunnu اlgumru jaahilku wuxuu u maleeyaa ana alkutba kutubtu tahdi inay ku hanuuninaydo akhaa fahmin saaxiba fahmin ah, qofka fahmadda u saaxiibkaa liidraaki اlculumi culumta la gaarideeda culum la gaaro wamaa yadri ljahuulu jaahil badanahaasu ma oga bianna fiihaa kutubta dhexdeeda inay ku sugan yihiin rawaamida masalooyin qarsoon masalooyinkaasoo xayarad wareeriday caqla alfahiimi qofka fahmada badan caqligiisa masaa'il qarsoon oo iska daa qof kale kii ugu fahmada badnaa ku wareerayo ma oga oo la kala naqliyo inay jiraan wamaa yadri ljahuulu jaahil badanahaasu ma oga jaahil badanu waa qofka yidhahda kutubta cilmi lagala qaadana بأنa فيiha kutubta inay ku sugan yihiin hawaamida masalooyin qarsoon masalooyinkaasoo xayarad wareeriday caql الfahmi qofka fahmada badan caqligiisa idaa rumta اculuma culumta hadaad ka dalabtood ka raadido bikayri shaykhin sheekh la'aan culumta kitubtan ka qaadanaa tir adoon sheekh ku barin idaa rumta اculuma culumta hadaad dalabto bikayri shaykhin sheekh la'aan dalalta waxaad ka lumaydaa can siraad اlmustaqiimi jidka toosan siraadulmustaqiimka waad wataltabisumuuru arimuhu waa iskaga kaa ekaanayaan wataltabisumuuru arimuhuna waa iskaga kaa ekaanayaan calayka korkaaga xataa tasiira ilaa aad ka noqoto adalla qof ka baadi badan min tuuma alxakiim ninka la dhihi jira tuuma alxakiim ninkaas ilaa aad ka baadi badnaato waa nin lagu mahmaaho tusaale loogu soo qaato xagga baadida baadida waxa weye mafad iyo mahmaah u yahay wax ka baadi badan hadde ma jiraan oo ninkaas intii la arkay ninkii u baadi badnaayu ah mogta wax walbaaba wax lagu miaalay leeyi ah, masalooyin baadil uu fadwoo jiro fadwooyin baadil ah, kutubtu inta firfiriya isagoon waxba baran tuhmalxakiim isagoon waxba baran oo inta kutubta firfiriyey uu wuxuu dhihi jiray caalima fadwooyinkuu soo saari jira waxaa ka mida ah dumarka mehir la'aan dhallinyarada aan haysan oon bixi karin la iska siiyo bilaa mahrin u guuri bilaa mahrin waana xaaraan qacna waa zino fadwooyinkiisay ka mid ah uu soo saaray dhihi jiray ajra laa ku siiye dhallinyarada aan meherkaysa oon bixin karin bilaa mahrin ku sii marka waxaaba la socda bayd oo sharaxa wayna kugu yaallaaye tasadaqa bilbanaati calaa rijaalin yuriidu bidaaka jannaati naciim tasadaqa aa la rabaa wuu sadaqaysta bilbanaati gabdhihii calaa rijaali ragu ku sadaqaysan meerka iska bixi karin yuriidu xaal uu ku doonayo bidaaka tasaduqaas jannaati naciim xaaraanu janno ku raba fadwooyinkiisa ka mid ee eh. marka shucarada gobol waa kuwa yidhi qaala ximaaru qaala ximaaru lxakiimi tuuma low ansafuunii lakuntu arkabu liannanii jaahilun basiidun wasaaxibii jaahilun murakabun waxay yidhahdeen dameerkiisii aa gabyeyba dameerkii uu kori jiray tumalxakiim dameerkii aa gabyey markaasu wuxuu yidhi qaala ximaaru lxakiim xakiim uu isku magacaabi jiray xakiimna maani jaahilu ah xakiim dameerkiisii wuxuu yidhi tuuma oo tuuma ah xakiimka lagu sheegaya low ansafuuni cadaalad hadday ii samay lahaayeen waxaan u malaynaa mar marna waxaa loo soo naqli jiray low ansafa dahr ah, taas qof dhigay ma larga ah, low ansafa dahru saasna waa loo soo naqli jiray haddii waktigu cadaalad uu ii samay lahaa lakuntu arkabu anaa kori lahay ee isagu ima koreen hayla labadooda labada qof waxaa la rabaa inuu kor maro midka oo waxa weya xoogaa roon anaa kori lahaa yidhi haddii cadaaladu jirto maxaa yeelay liannanii jaahilun basiidun aniga jaahil basiid aan ahayu wa saaxibii jaahilun murakab midkani korsanuna waa jaahil murakab jaahil shayga basiid waxa la hal shay markuu yahy murakabna waa laba shay oo laysa saaray jaahil basiida marka waxaa la yidhahdaa qofka shayga aan oqoon inuusan oqoonna is-og hadda dameer haddii masale la weydiiyo waa aqaan miyuu leey may ma yaqaan wey war waa jaahil basiida marka hadda fiir qofaa kuu yimid weligiis aan diin la barin oo qof aan waxba diina la barin markaasaad waxaad ku tidhi maalinta ciidda ma la soomi karaa muxuu leeyahy ma aqaanu leeyahay bar anu war kama hayee jaahil murakaba tuumalxakiim oo kale ad hesho kutubta daalacday asaan macalin lahayn waa weydiiday wuxuu le laqad saqadta calaa khabiir alla ila masaladaas qofka ehelka u lahaa ayaad aada heshay uu leeyay maxaad diidaya waa ciid oo maalin weyn ah iyo soon oo cibaado weyn ah ha isku diiday waa ayr ayr lagu daray le eh, tuma akiim oo kale marka isagu waa jaahil murakaba masaladii ma yaqaan naftiisana ma yaqaan oo inuu jaahil yahay isma oga marka waxaa roob marka dameerka dameerku ila waa jaahil mogta kaluna waa jaahil murakaba kaluna waa jaahil basiida marka inuu kor maray aheed oo tuumalxakiim la koro saasay aheed wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama baaraka calaa nabiyina maxamed